ayuu baabkan u baab yahay xadiis saddex kun boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay ramat lla abarna yunis bn cabdilcla wa hiqa qaala xadaanaa ibn cbdillahi bn wahd ilmisri wa hiqa qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn shurayx wa hiqa ana sahl bn abi alwsi waa iqa sahl ibn abi umama ibnu sahl ibnu xunayf alwsi waa iqa xadaثahu waxaa u waramay can abihi aabihiis aabihiis aabihii waxaa weyaan lahu ru'ya walam yasmac min الnabiy salى اllahu عalayhi waali wasalam kow can jadihi awowgiisa oo saxaabiga ah sahl ibnu xunayf min ahli badri weeyaan ana rasul rasulka al sala allahu calayhi waaalihi wasalam qaala wuxuu yidhi man qofkii sa'la weydiista allah alla weyne caza wajala ashahaadata shahiidnimo bisidqin dhab ku weydiista ballaqahu llahu allaweyn wuxuu gaarsiiya manaasila shuhadaa shuhadada booskooda wain maat haba ku dhinta calaa firaashihi firaashkiisa saasuu nabig yiri sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiis saddex kun boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasai caley ramat ll akhbaranaa yuunus ibn cabdilaclaa qal xadana ibn whb qala xadaanii cbdiرaحman ibn shureyx can cabdilaahi bn haclabat اlxadrami waa maqbuul anahu isaga samic wuxuu ka maqlay bn xujayrata cabdiraxmaan alkhawlaani waa iqa yuhbir isagoo ka warramay can cuqbat bni caamirin radia allahu ta arda ana rasul rasulka sal sl rsulkan wuxuu yihi hamsun shan man qubida qofkii lagu qiblooda fii shayin shay oo minhuna shantaa ka mid ah oo u dhinta oo sabab looga dhigo fa huwa isaga shahiidun waa shahiid almaqtuulu qofki lagu dila fii sabiilah jidka alle shahiidun waa shahiid waalgaraqu qofkii lagu maasheeyo ama biyo ku dhinta fii sabiilah jidka alle shahiidun waa shahiid waalmabtuunu qofka uurka loo gala caloosha loo gala caloosha u dhinta fii sabiililaahi jidka alle shahiidun waa shahiid waalmadcuunu qofka taacuun uu ku dhaca fii sabiililahina shahiidun waa shahiid wanufasaa qofta nifaaskeeda ku dhimata fii sabiililah jidka alle shahiidun waa shahiid xadiidka saddex kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa akhbaranii camr ibn cuhmaan alumawi waa mowlaahum wa saduuq qala xadaثna baqي bn waliid wa iqat wa saduuq yudlisu kaثيr tdlis can ضcafاء qala xadaثna baxiir ibn sacd alkilaaci wa iqaة habt can khaalid ibn macdan alkilaaci wa iqaة caabid yursil can bn abi bilaal ibn abi bilal waa ninkee ba ibn saariya cabdullaahi nacam maqbuul weeyaan can icirbaad ibni saariya radia allahu tacala an arda ana rasuula rasulka al sal slm qaala rasuulkan wuxuu yidhi yakhtasimu shuhadaa dadka shuhadada ah ayaa waxaa weeyaan murma ama dooda iyo almutwafawna kuwii la oofsado caadi u dhintay ayaa murma maalinta qiyaama almutawafawna kuwii lagu oofsaday calaa furushin firaashyaalkooda ilaa rabbina rabbiganagay u doodtagaan oy u muran tagaan fi ladiina kuwii kuma murmayaan yutawafawna la oofsada min aaacuun aacuun dartii kuwa loo dilo aacuunka anaga shubanka ayaan u naqaanaa laakiin aacuunka sharciga la sheegay kan shubanka ma aha waa wax ka duwan aad ugu duwan booga iyo wax soo baxa weyaan fayaquulu shuhadaau shuhadada waxay leeyihiin ikhwaanuna walaalahanaga qutuluu waa la dilay ama waa la oofsaday kamaa qutilna anaga sida noola dilay wayaquul mutawafawna kuwii la oofsaday calaa furushin furaashyaalkoodan waxay leeyihiin ikhwaanunaa walaalahanaga maatuu calaa furushin furaashyaalkooda ku dhinteen kamaa mutna sidaan ugu dhimanay fayaquulu rabbunaa rabbiganaga wuxuu leey unduruu eega ilaa jiraaxihim dhaawacooda eega fain ashbaha jiraaxahum dhaawacooda hadduu u ekaado jiraaxa maqtuuliin kuwa la dilay oo jidka alle lagu dilay dhaawacooda hadduu u fa inahum ayaga minhum ayay ka mid yihiin wamacahum ayagayna la jirayaan fa ina jiraaxuhum faida jiraaxuhum waaba dhaawacooda iyadoo qad shbahat ay u ekaatay jiraaxahum dhaawaci qolyihii shuhadada ahaa waaba labada dhaawac aysu egyihiin weyaan marka taacuunka nooca annaga aan u naqaano hadda shubanka caadiga kaa taacuun lama yiraa taacuun waxa weeyaan khaas annaga istilaaxan khaas u samaysaniwa waxay siiga egyihiin taacuunkan caadiga hadda dhaca oo annaga soomali taacuunkan u naqaano waxay siiga egyihiin dhimashada badnaanteeda taacuunka dhankaas iskaga egyihiin laakiin taacuunka waa nooc jirka ku dhaca oo dhaawacyo iyo howlo badan keena oo dad degdegna dadka u dila weyaan marka waxaa laga yaabaa inay iskaga mid yihiin ah, shuumbiyoodka kan hadda anaga u naqaano oo loo dhinto degdega loo dhimana iyo dadka tirada badan oo dhimana inay isuga mid yihiin laga yaaba waxaa isna koroonahan oo kale ayaa ka mid isna waxyaabaha sida shuumbiyoodka amaba anaga aan daacan ku naqaano oo kale ah xadiis saddex kun boqol iyo afar iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasaci caleyh raxmat ullah ya furqa axsanta xoolaha buu ku dhacaa furqa xoolaha baa ku dhacaa baabu ijtimaaci alqaatili qofka dilay qofka qaatilkao wax dilay kulanka ay kulmaan io walmaqtuulu qofka walmaqtuuli baabu ijtimaaci alqaatili qofka wax dilay kulankiisa io walmaqtuuli qofka la dilay fii sabiili lahi jidka alle lagu dilay fi ljannati ay ku kulmaan ninbaa jidka alle lagu dilay gaal baa dilay gaalka isaga ahaa iyo isaga ayaa jannada ku kulmi waa soo islaamaya abcan xadii saddex kun boqol iyo shan iyo lixdanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasa alي tul akhbarna maxamed mansuur waa iqa iqa qaala xadadna sufyaan ibnu cuyeyna can abi zanaad wa cabdillahi bn dakwan eh, iqatu habt can ilacraj cbdiraman hurmus alacraj waa iqatu habt can abi hurayrata radia allahu ta a an nabi nabigan wuxu ku yiri sal sl qa nabigan wuxuu yidhi in allaha alweyne caza wajal yacjab wuxuu la yaabay min rajulin laba nin ayuu la yaabay yaqtulu u dil axaduhuma midkood saaxibokan kale u dila waqaala maratan ukhra mar kale wuxuu yihi raawigii ama rabbiga ama muxuu aha nabigeena sal slm layadxaku wuxuu rabbi ku qosli min rajuleyn laba nin ayuu ku qosli yaqtulu udil axadahuma midkood saaxibo saaxiibkiisa uma kadibna yadkhulaani galaan aljanata janna tafsiru dalika arrinkaa isaga saad u dhaca oo loo fasir ayuu baabkan u baab yahay in laba ninoo nin gaalnimo wax ku dilay iyo nin muminnimo loo dilay inay jannada ku kulmaan siday ku dhacaysa in la fasir ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun boqol iyo lix iyo lixdanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai cali akhbarana moxamed bn slmt almuraadi wa iqatu habt والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع ثقة ثبت عن ابن القاسم عبد الرحمن القاسم العتقي وثقة قال حدثني مالك بن أنس وأبي الهجرة عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في أبو هريرة أما أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك نحيري يضحك كقسلي الله ألا وين إلى رجل لبن yaqtulu u dil axaduhum midkood alaakhara kan kale kilaahumaa labadoodaba yadkhulu ljanna jannada ayuu geli yuqaatilu hada kan wuxuu ku dagaalama fii sabiila jidka ale fa waa la dili uma yatuubu llah alowin wuxuu ka toobaqla cala qaatilkii wax dilay ayuu ka tooba aqbali fa isna wuu dagaalama fa isna waa shahiidi marka kii wax dilay oo gaalnimo isagoo gaal wax dilay ayaa tooba keeni wuu muslimi kadibna jihaad ayuu geli waxa weyaan isna shahiidnimo ayuu ku bixi baabka sagaal iyo sodonaad fadlu aribaai fii sabiila baabu fadli ribaai waardiyaha iyo xuduud ilaalinta fadligeeda ayuu baabkan u baab yahay ribaadka waxaa weyaan athuquur in qofka uu inta isdiyaariye kadibna dhufaysyadii dhufayskii iyo xuduudkii iyo halkaas uu ilaaliyo fadliga ule ayuu baabkan u baabya muslimiintii uu dhowra ama halkaas waxaa weyaan uu ku jira meesha furunta ah ribaadka waa furunta taqriiban xadii saddex kun boqol iyo todobiy lixdanaad wa xadii saxiixa qaala alimaam nas abarna xaris mkin qratan aleh waan asmac wa hiqatu tabt can ibnuha cbdillahi bn bn musri qaala akhbaranii cabdiraxmaan ibn shureyx wa hiqa can cabdikariim ibn xaari hiqatu caabid can abi cubaydata alqurashi maqbuul an cubata an abi cubaydat ibn cuqba weyaan alqurashi waa maqbuul can shuraxbiil ibnu samt waa saxaabi lahu ruya weyaan an wifaada lahu wifaada nabigu wafdi u yimid ayuu kamid ahaa can salmaan alkhayr salmaan alkhayr waa taqana salmaan alfarisi wa radia allahu ta arda waa raggi hore oo soo islaamay mustadcafiinta kamid ahaa waa saxaabi jaliil radia allahu taala arda can rasul rasulka wuxuu koray sal sl qal rsulken wuxuu yidhi man raabata qofkii furan jooga yowman hal maalin iwa leylatan habeen fii sabiillah jidka alle oo furantaas muxuu aha ka dagaalama amaba ka waardiyey wax ka waardiyey kaana lahu wuxuu usugnaada kaana lahu waxaa u sugnaadadha ka ajri siyaami shahrin bil soonkeed ajarkeed iyo waqiyaamihi istaageeda waman maata qofka dhinta muraabitan isagoo muxuu ah furinjooga ujriya lahu waxaa loo socodsiyaa mila daalika intaas kaleo min ajri ajr loo socodsiya wa ujriya risq risqin waa loo socodsiiya wa min alfattaan qabriga in lagu fidneeyana ama kii qabriga dadku fidneynayna wuu ka aamin noqday ayuu nabigena sal l slm xadiidka saddex kun boqol iyo sideed iyo lixdanaad waa xadiid saxiix akhbarana camr mansuur ashaami wathiqatun faqiihun kahiir irsaal qala xadana cbdulahi bn yusuf tinisi wa iqat mutqin qala xadana lays bn sacd imaam ahli misra qala xadaanii ayuba ibn muxamed اqurash wahiqa can makxuul ashami wahiqat faqih katir irsaal can shuraxbiil ibn simt bikasri siin bifatxi siin asimt inuu yahan asimt ahaa kii hore samti ana waa simti weyaan bikasri siin ya lahu wifaada can salmaan farisi radi allah ta qa wuxu hi salmaan samictu rasul ka maqlay sal slm yqul isagoo le man raabata qofkii roondeeyo ama man raabata qofkii furanjoog noqdo fii sabiilah jidka alle yowman iyo waleylatan habeen kaanat lahu waxay u ahaataa furanjoogaas oo halka habeen iyo halka maalin uu joogay ka siyaami shahri bilsoonkeeda waqiyaami istaageeda fain maata hadduu dhinta jaraa calayhi camaluhu camalkiisa ayaa u socda alladii kaasu yacmalu uu qabanaayey wa amina alfataan kii wax fidnaynana uu ka amin noqdaa waujriya caleyhi risqu rasiqiisana waa loo socodsiiya xadiid saddex kun boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid xasana qaala alimaam nasayi alay ramatullah akhbarana cmr bn mansuur wathiqa qala xaddatana cbdullahi bn nasr tinaysi wathiqatu mutqin xadatana leyt ibn sacd can zuhra zuhra ibnu macbad ataymi alaykum sala waraxmat ullah qala wuxu xadaanii abu saalix mawla cuhmaan weyaan maqbuul weyaan qaala samictu cumaan ibnu cafaan radia allahu tacala canhu ardah yaquul isagoo le samictu rasulah baan ka maqlay sal sl isagoo le ribaatu yowmin maalin furinjoogeed fii sabiililah jidka alle ayaa khayrun ka khayr badan min alfi yowmin kun maalmood oo fii maa siwaahu isaga ka soo haray oo min almanaasili makaano joogyada la jooga ka mid ah xadiidkaas saddex kun boqol iyo toddobaatanaad waa xadiis xasana qaala alimaam nasai abarna camr ibn cali alfalas wadiqatun xaafid qala xadana cbdiraxman mahdi waa imaamkii qala xadana mubarak waa imaamkii kale qala xadana abu macan محمد بن معن wyaa مqبuل qال xadaثna زhرة بن مcبد wa ثiqة cاabد عن أbي صالح mولى cثman بن cafاn mqبuل qala cثman بن cafاn radي الlaه taعalى عnه وأرضاه samictu rasu baan ka maqlay sl sl rasuulkan isagoo leh yowmun maalin fii sabiililah jidka alle ayaa khayrun khayru min alfi yowmin kun maalmood oo fii maa siwaahu isaga wixii kasoo haraaya ah fadlu ljihaadi fi lbaxri badda in lagu jihaado oo lagu duula wixii ku arooray ayuu baabkan u xadiidka saddex kun boqol iyo kow iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasaci alih wtl akhbarna maxamed bn salamat almuraadi wa thabt walxaris miskiin qira'atan caleyh waan asmac can ibn qasim cbdiraxman qasim alcutaqi qaala xadaanii malik bn anas daar hijra can isxaaq ibn cabdilaahi bn abi talxat wa lxuja can anas bn malikin khadima rasuli lah sal slem qaala wuxuu yihi anas bn malik kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slem idaa dahaba goortuu aado ilaa quba masjidka quba markuu aado yadhulu wuxuu geli jiray ama xaafad qobo markuu aaday yadhulu wuxuu geli jiray calaa ummi xaraam binti milxaan radia allahu taala ardaha waa saxaabiyad jaliila nabigeena calayhi salaatu wasalaam ay maxram ahaayeen si ay ku ahaadaanba fa quudiso ay quudin jirtay marka halkaa u taga nabigeena iyada u tegi jiray qaraabay ahaayeen waxaa weeyaan maxram ayuu nabigu ahaa ama ay u ahayd markuu geli jiray wa jalasat o wa kaanat waxayd ummu xaraam binti milxaan taxta cubaadat ibn saamit saxaabiga jaliilka ayaa xaaskiisa ay ahayd fadakhala calayha nabigu u galay sal l slm yowman maalin fadakhala waxaa u galay calayha korkeeda rasul rasulka sl sl yowman maalin buu u galay fa acamatu way quudisay wa jalasat way fadhiisatay taflii ra'sahu madaxiisa iyada oo baaraysa waxay ka baartaba baabkii qumalka iyo howlihii de lisku haysan jira waad garanaysaanoo colsaa wajalasat waxay fadhiisatay tafli iyada oo baaraysa rasahu madaxiisa fanaama rasulla nabiga alla ama ha dhaqda ama mxuu ahaa haakada fanaama rasulla nabiga alla wuu hurday sal slm uma kadib istayqada wuu soo kacay wahuwa yadxaku alxaal huwa isagana yadxaku qosli qaalat waxay tihi faqultu waxaan idhi maa yudxikuka yaa rasuula rasulka all maxaa kaa qosashiiyey qaala wuxuu yihi naasun dad oo min ummati ummadayda ka mid a curiduu calay waa lii bandhigay qusaatan iyagoo duulayaan fii sabiili jidka alle yarkabuuna waxay korayaan habaja albaxr abaja hada اbaحr badan bartamaheeday korayaan oo doomana isticmaalayaan muluukun hum iyaga muluukun waa boqora cala asirati sariiro saaran aw ayaba aw amaba milu almuluuk boqoro oo kale oo cala sariiro saaran shaka isxaaq isxaaq ibni cabdilahi bn abi alxat ayaa shakiyey inuu yidhi milu almuluuki cala amaba muluukun cala inuu yidhi ayuu shakiyey waana isku macno faqultu waxaan yaa rasul rasuulka allow udcu llaha alweyne ii bari gabadhii ayaa dhihi umu xaraam ayaa dhihi udcu llaha alweyne ii bari an yajcalnii minhum inuu kuwa iga mid yeelo fadaca lahaa wuu u duceeyey rasul lah rasulka sal slam uma kadib naama oo iska saaxday wa qaal xaari xaari miskiina wuxuu yidhi fanaama wuu saaxday uma istayqada wuu soo kacay fadaxika wuu qoslay faqultu la waxaan u yidhi gabadhii ayaa dhihi umu xaraam saxaabiyad jaliilkaheed maa yudxikuka ya rasul rasuulka maxaa kaa qosashiyey qaala wuxuu yidhi naasun dad oo min ummati ummadeed ka mid a curiduu calaya waa lii bandhigay khusaatan xaal ayin kuwa duulaan fii sabiil lahi muluukun hum ayaga muluukun waa boqoro cala sirati aw milu muluuk boqoroo kale cala sirati sariir saaran kamaa qaala fi lawal siduu marka uu yidhi faqultu waxaan ya rasul rasulka allah alweynii bara yajcalnii minhum inuu iga mid yeela qala wuxuu yidhi anti min alawaliin kuwa hore kuwaas ayaad ka mid noqonaysaa farakibat albara farakibat albaxra badda ayay kortay fii zamaani mucaawiya zamanka mucaawiya abi sufyaan oo muxuu ah badda lagu duulaayey ayay badda kortay fa suricat waxaa laga tuuray can daabatiha daabadeedii iyo gaadiidka ay saarneed xiina goortii kharajat ay ka baxday min albaxri baddi fahalakat way geeriyootay radia allahu tacala canha wa ardaha marka badda ayay waxaa weyaan ku shahiiday markii ay ku duushi kadib xadiis saddex kun boqol iyo labaiy todobaatanaad ducada nabiga kula sal sl xadis saddex kun boqol iyo labaiy toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nasa alي abarna yaxya bn xabib ibn carabi wahiqa qala xadana xamaad ibn zayd bn dirham wahiqat habt an yahya bn saciid alansari wahiqat habt xuja can muxamed ibn yaxya ibn xabaan ninka isaga waa waxaa weyaan waa iqatun aqiih iqatun faqiih weyaan iqatun faqiih ya saasuma an anas malikin radi allahu taala ada can umi binti milxan radia allahu taala adaha qaalat waxay tihi waa riwaayat saxaabiyin can saxaabiya qaalat waxay tihi um milxan ataana rasul baa noo yimid sal slm wa qaala cindana agtanaga ayuu qayluulsaday qaala wuu yidhi maaha wuu qayluulsaday wa qaala wuu qayluulsaday cindana agtanaga fastayqada wuu soo baraarugay wahuwa nabigana amuu soo kacay yadxaku qosli faqultu an ya rasul rasuulka allow biabii ufdiik waxaan kugu furnaa biabi aabi wami hooyaday maa adxakaka maxa kaa qosashiiyey qaala wuxuu yidhi nabigana sal slm raytu waxaan arkay qowman qola oo min ummatii ummadayda ka mid a yarkabuun hada albaxra baddaan koraan ama fulaan ama ku safraan ama ku jihaadaan kalmuluuki boqorro oo kale calaa sirati sariiro saaran qultu waxaan idhi gabadhii ayaa dhihi udcu llaha laweyne ii bari an yajcalnii minhum inuu kaas iga mid yeela qaala wuxuu yidhi fa inaki adiga minhum ayaga eed ka mid tahay uma naama wuu saxday uma istayqada wuu soo kacay wa huwa nabigeena yadxaku qosli fasaltu waxaan weydiiyey faqala wuxuu yidhi yacnii mila maqaalatii qowlkiisa hore o kale ayuu yidhi sidii hore ayaa wuxuu yidhi waxaan ku qosli qolo waxaan arka ummadayda ka mid a ah oo badda korayaan sida boqoradii oo sariiro saaran faqaala wuxuu yidhi yacni mila maqaalatii qowlkiisa oo kale hore oo kale ayuu yidhi qultu waxaan yidhi udcu lah alweyn ii an yajcalnii minhum inuu iga mid yeelo qaala wuxuu yidhi anti adiga min alawaliina kuwa hore ayaad ka mid tahay fatazawaja cubaadat ibnu samit ayaa guursaday farakibat albaxra ayay kortay wa macahu iyaduna ay la kortay falamaa goortii kharajat ay baddi ka soo baxday qudimat laha waxaa loo soo keenay baqlatu baqal farakibatha way kortay fasaracatha way lagaday way riday fandaqat waxaa burburtay amaba jabtay cunuquhaa qorteedii ayaa jabtay halkaas ayaa marka ay ku geeriyootay oo ducada nabigeena ad ilahi u aqbalay subxana wa baabu aswat اlhind hindi oo loo duulay ayuu baabkan u baabay xadiidka saddex kun boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid daciifa daciif isnaad qala imam nas abarna axmed ibn cuثmaan ibn xakiim alawdi wahiqa qala xadana zakariya ibn cadiy ataymiy wahiqat jaliil yaxfad qala xadana cubayd llahi ibn cmr الرقي وثقة فقيه ربما وهم عن زيد ابن أبي أنيسة وثقة له أفراد عن سيار سيار أبو الحكم العنزي والواسطي وثقة حديث أبي تحويل قال وحير وأنبانا هشيم بشير الواسطي وثقة ثبت كثير التدريس والإرسال الخفي عن سيار عن عن سيار ونك هذا صمرنا أبو الحكم العنزي can jabr ibn cubayd jabr ibn cubaydata ashaacir maqbuul weyaan wa waqaala cubayd cubaydullah araqi wahiqatu faqiihun rubama wahima wuxuu yidhi can jubayr jubayr ibnu cubaydat ashaacir waa maqbuul can abi hurayrata radi allah ta qal abu hureyra wacadana rasullah nabigal wuxuu noo ballan qaaday aswat alhind hind inaan ku duuli doono fain adragtu haddii aan haleela abu hureyra ayaa dhihi unfiqu fiiha waxaan ku nafaqaynaya nafsi naftaydi wa maali maalkayga fain uqtal haddii laydila kuntu waxaan ahaanayaa min afdali shuhada shuhadada kuwa u fadliga badan ila nabigeena saa ku sheegay saas ula jeedaa wain arjic haddii aan soo laabtana fa ana aniga abu hurayrata ayaan ahay almuxararu ee la soo xoreeyey ayaan ahay weyaan dembiga laga soo dhaqay xadii saddex kun boqol iyo lakin xadii sanadkiis waa daciif xadii saddex kun boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa daciif isnaad isna qala imam nasai akhbarna xadithni maxamed ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya waa iqa qala xadaثna yaziid ibn haaruun wa iqaة mutqin cabid qala amana hushaym bashir wasiti qala xadaثna sayaar abulxakam can jabr bni cubaydata can abi hurayrata radi a raggaas kulli wayna soo mareen sanadka hore qaal wuxuu yidhi wacadana rasulla nabiga ayaa noo yabahoy ama noo ballan qaaday ghaswat alhind hindi inaan u duulna fain adragtu haddii aan hel unfiqu fiiha nafsii an ku nafaqayna wa maali maalkayga wain qutiltu haddii la dila kuntu waxaan ahaan afdala shuhadaa shuhadada kuwa u fadli badan wain rajactu haddii aan soo laabto fa ana abu hurayrata ayaana almuxarar ee la xureeyey xadii saddex kun boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadii saxiixa qaala alimam nasi ala sl akhbaranii moxamed ibn cabdillahi ibn cabdiraxiim ashaami majhuul xaal almisri ah, hay akhbaranii moxamed ibn cabdillaahi ibn cabdiraxiim ashaami almasri labadaba waa lagu cafwan ah, ashaami maa ninkan akhbaranii moxamed ibn cabdillahi ibn cabdiraxiim almasri waa hiqa qaala xadaanii asad ibn muusa alumawi saduuqun yuqribu fiihi nasb qaala xadaana nasb waa taqaanaa yani inuu sayid cali iyo aalibeytka xogaho uusan ash ahayn ayaa nasbiga ah waayahay waxbuu ka sheegsheega yani qaala xadaanaa baqiya ibn waliid waa ninkaa taqaaneen wa saduuqun kaiir atadliis can ducafa qaala xadaanii abu bakr zubaydiy majhuul xaal weya ninkaas kan majhuulka waa ninkan can akhiihi walaalkiisa moxamed ibn waliid azubaydi wa tabt can luqmaan ibni caamir wa saduuq can cabdilaclaa ibnu cadiy albahraaniy wahiqatan wahima ma dakarahu fi saxaaba can thawbaan thawbaan mowlaa rasuulilah rasuulka lu xurey sal slm qaala wuxuu yihi thawbaan qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slm asxaabataani laba kooxood oo min ummati ummadaydi ka mid a ah, axrazahum allaahu allaweyne ayaa ka badbaadiyey min anaari naar oo difaac yani alla ayaa ka xijaabay cisaabatun koox oo taqzu lhinda hindi ku duusha oo duulaankaa gasho iyo cisaabatan kooxoo takuun ahaata maca ciisa bni maryam calayhim asalaam nabi ciise oo ina maryam aha kooxda la jiri doontana ilahay baa badbaadisiiyey oo waxaa weya naar ka badbaadiyey saasuu nabigeen le sal sl marka xadiidkan dambe ayaa haswat alhindi fadliga ay leedahay cadayna weyaan baabu awati aturki wlxabasha baabu ghaswat aturk turkiga in loo duula iyo alxabasha nimanka xabashada xabishada hor la yaqaano in loo duulo w ku soray babkan u baabay xadis saddex kun boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis xasan qaala alimamu nasi alay sl abarna ciisa ibn yunis alramli wa saduuqun rubama akhطa qaala xadaثana damra ibn rabiica alfilistiini wa saduuqun yahimu qaliila can abi zurcata maxaa idin qoran ashaybani asaybaaniy bisiin so abi zurcadaas waa yaxya waa iqa can abi sukaynata abu sakaina alxamsi mukhtalafun fii suxbatihi waa rajulu min almuxarariin oo darga muxuu ahaa mawaalid ahoo la xureeyey can rajuli nin buu ka wariyay min asxaabi nabi nabiga saxabis kamid sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi alayhi salatu slam ama qaala wuxuu yidhi ninkaas saxaabada ka mid ah lamaa goortii amara annabiyu nabigu u faray sal slem bixafri lkhandaq godka in magaalada madiine lagu wareejiyo waad garanaysaan sababtay ku dhacday iyo xaaladda keentay iyo culayska jiray id jaaukum min fowqikum wa min asfala minkum waizaaqat alabsaar wabalagat اquluub اxanaajir watadunuuna bilahi dunuun kadibna salmaan farisi ayaa ra'yigaas wuxuu keenay dhanka raggan ay ka imaanayaan aan ku mxuu xirno god aan ku xirno godkaas marka cumqiisu waa afar mitir afar afar dhudhun yacnii dhirarkiisa amaba ballaciisana waxaa weeyaan afar dhudhun marka faras kama soo boodi kara dhufays fiicanna wuu noqonaya waayahay magaalada madiina miyaa lagu wada wareejiyy maya dhanka cadowga uu ka imaanaya baa lagu lamaa goortii amara nabiyu nabigan u faray sal sl bixafri alkhandaq khandaq in la qodo caradat waxaa u banbaxday saxaabadii lahum iyaga sakhratun dhagax aada u adag jibaal xaala kala baynahum i alxafri iyo qoditaankii maba laqaajin way dhagax ayaaba soo istaagay weynin badan faqaama rasul baa istagay sal slm wa akhada wuxuu qaatay almicwala faaski amaba garweynta ayuu qaatay wa wadaca markaasuu xagga dhigtay wa wadaca wuxuu dhigay ridaahu go-iisinac naaxiyata alkhandaq godka dhinaciisa ayuu saa iskaga dhigay markaad shaqo qabanaysa mogto inaad daryaraysato wa qaala wuxuu yidhi tamat kalimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaati wahuwa samiu clim ayada ayuu akhriyay tamat waxaa dhammaystirantay kalimatu rabbika rabbiga kelimadiisa sidqan run bay ku dhamaystirantay wacadla cadaalad laa mubadela cid badeli karta ma jirta likalimaati kalimaadka alleh wahuwa alla weyn asamiicu waa allihii maqal badan alcaliim oo cilmi badan fanadara waxaa duulay oo burburay oo jabay ulu اxajar dhagaxii dadka dhibaayay saddex meelood hal meel wa salmaan farisi salmaan farisina qaaiman uu taagan yahay wuu taagan yahay yandur wuxuu eegayaa wuxuu nabiga samaynaa fabaraqa waxaa birqay maca darbati rasuulilah nabiga alle mxu dhuufashadiis uu ku dhuftay barqatun birq yacni waxbaa walac yidhi hilaac ahaan ayaa ka kacay weeyaan uma daraba aaniyata mar labaad ayuu ku dhuftay nabigana jibaalkii waqal wuxuu yidhi tamat kalimatu rabbika sidqa wacadlan laa mubadila likalimaati wa samiu caliim fanadara ulu aakhar ulu kale ayaa mxuu ahaa ayaa marka faniinay fabaraqat barqatun fara'aha salmaan salmaan wuu arkay uma darba aaliat marka saxad ayuu ku dhuftay wa qal wuxuu yidhi tamat kalimatu rabbika sidqan wacadla laa mubadila likalimaati wa samiu caliim fanadara baaqi ulukii soo haray ayaa marka duulay wakharaja rasul nabig al ya baxay sal sl fahada ridaahu go-is ayuu qaatay wajalas wuu fariistay qaala salmaan wuxuu ya rasul rasuulka allow ra'aytuk waxaan ku arkay xiina goortii darabta aad garweynta ku dhufatay dhagaxii maa tadribu kuba dhufitid darbatan dhufasha ilaa haddii aad ku dhufato kaanat macaha waxaa la socota barqatun biriq iyo hilac ayaa la socda faqala lahu rasul wu ku yri sal slm ya salmaan salmaanow ra'ayta dalik arrinkaad miyaad aragtay faqala wuxuu yidhi yani nacam waa oo kale i wallaah i haa weeyaan waladii allihii bacadaka kusoo bixi aan ku dhaartay bilxaqi yaa rasul rasuulka allow qal wuxuu yihi fainii aniga xiina goortii darabtu adarbata alula markii hore markaan ku dhufatay dhuufashada hore ruficat lii waxaa lii bandhigay oo li tusay madaa'inu kisra magaalooyinka waxaa weeyaan boqortooyada reer faris ayaa liisoo bandhigay iyo wamaa xawlaha wixii hararyada ahaaday ahaaday iyo wamadaainu kaiira iyo magaalooyin aad u tiro badan ayaa litusay oo indhaha lisaaray xataa raaytuha ilaa aan kaga arko bicaynaya labadii indhood ilaa aan ka saaro on saas waa lisoo bandhigay markii hore ku dhuftay qaala lahu wuxuu ku yidhi man qof xadarahu soo xaadiray oo min asxaabii saxaabadiis ka mid a ah, yaa rasul rasuulka allow udcu llaha alwey noo bari an yaftaxa calayna inuu furo waa rag khatar ku jira oo naftoodii iyo magaaladoodii ay joogeen iyo owlaadoodii wix dhanba in la billiqaysto oo laga takhallusa khatar ugu jira maca dalika waxaa weeyaan halkaas hamigooda uu joogaa radia allahu tacala anhu ardahu udcu laha laweyne noo bari subxaanahu wa an yaftaxa calayna inoo fura wayugnimanaa uuna haniimaysiye diyaarahum guryo mxuu ah daarahooda wayukhariba biaydiyana gacmahanagu ku khariba bilaadahum beledkooda maxaa loo kharibaya maxaa loo hanimaysanaya alliha abuurtay oo nicmadan siiyey subxaanahu wa ayaga oon jirin hal ataa calى lisan axiyan min dahr lam yakun shay madkuuran ayay ku caasiyeen towxiidka ay diideen inay aanay diideen marka waxaa weyaan waxay mudan yihiin in saa isi ka daran loo galo weyaan alla ku caasiyeen fadacaa rasuula nabiga alla alla ayuu baryey fadaca wuu baryay rasul rasulka sl bidalik arrinkaas ayuu alla baryey uma kadibna riwaayo kale waxaa jirtaba waaba lii furayba inuu yahay waa lii furay ra'yi rooye maahan waa lii furay waa lii siiyey allahu akbar waaya xaadiada inay laba xaadiaheeda laga yaabaa arinta eh, dhowr jeer soo noqnoqota inta la waday meesha ayada len dhagax kastoo ku adkaadaba nabiga uu yeerin jiray sala allahu calayhi waalihi wasalam waay fadacaa rasuul nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam alla ayuu baray bidalik arrinkaas uma darabtu adarbata aaniyata markii labaad ayaan ku dhuftay fa lii madaa'inu qaysar boqortooyadii reer ruum oo qaysar ayaa liisoo muxuu ahaa bandhigay iyo wamaa xowlaha wixii hareeryada ahaaday xataa raaytuha ilaan ka bicaynaya labadiinood aan kaga arka weyaan boqortooyadii reer ruum qaal waxay yaan rasul rasulka allow waa labada qowda ugu awood badnayd marka iyada ruum iyo faris qaal waxay yaan rasul rasulka allow udcu laha lawey noo bari an yaftaxa alayna inoo fura wayuqhnimana una haniimaysay diyaarahum diyaarahooda wayukhariyo biaydiyana gacmahana ugu khariyo bilaadahum dulalkoodii fadacaa rasuul rasulka sal slam alla iyuu bariyay bidaalik arrinkaas uma darabtu haaliata marka saddexaad ayaan ku dhiftay faruficat lii waxaa lii soo bandhigay oo lii tusay madaa'ir xabasha xabasha magaalooyinkeedii yuma xawlaha wixii hareerada yo min qura tuulooyina xataa raaytuha ilaan ka arkay bicaynay labadin dhood faqala rasul u sal slm cinda dalika dacuu iska dhaafa oo faraha ka qaada alxabashata xabasha faraha kala baxa la dagaalamina wadacuhum iska daaya watruku turka turkina iska dhaafa maa tarakukum inta inka tageen xabasha maxaa loogu abaalgudaya maadaama ay gaala yihiin oo in mxu kuwa gaalnimadii loola dagaalamay maadaama islaamnimada diideen oy alla ku casiyeen maxaa looga tagayaa waad garanaysaan fadliga ay lahaayeen istaageeda iyo awooddan la helay iyo xaaladan dowr adag bay ku oo waxay badbaadiyeen saxaabada nabigeena sal slm ay u noqdeen gaashaani dhabar u noqdeen turkidana intay indhaafaan dhaafa ayuu nabiga le sal slm xadika lakin marki dambe soo islaameen waa latii la furtay saddex kun boqol iyo todobiyo todobaad xadiiska ah ahbarna qutayb bn saciid qaala xadaana yacquub yacquub bn cabdiraxmaan aliskandarani waahiqa can suhayl bn abi saalix wa saduuq taqayara xifduhu biakhirihi can abihi abihis eh, abu saalix azayat asamaan adakwan wahiqatu habt can abi hurayrata radi allah taala an rasul rasuulkan wuxuu yihi laa taquumu saacad saacad qiyaama dhici doonta xataa yuqaatil muslimuuna muslimiinta ilahay kala dagaalama turka turkida qowman waa qolo ah, qowman ay la dagaalamaanna xataa yuqaatil muslimuuna turka qowman ay la dagaalamaan wujuuhu majiyaalkooda kalmajaan gaashaanka almutraqa ee la dubeeyey ayuu la tooye ballaarsan yalbasuuna shacra dharkooda wuxuu ka samaysan yahay tima wayamshuuna fi shacri kabahoodana waxaa weeyaan ay timo ka samaysan yihiin baabu listinsaar in lagu kaalmo dalba bidaciif qofka tabarta daran in loo kaalmeeyo la qiimeeyo la sharfo in ilaahay subxana watacala inuu nasri ku keeno alla lagaga dalba ayuu baabkan u baabiy xadiis saddex kun boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasri alay sl akhbarna maxamed ibn idriis الرازي أحد الحفاظ قال حدثنا عمر عمر أم عمر بن حفص بن غياث وثقة عن أبيه حفص بن غياث وثقة عن مسعر بن كدام وثقة ثبت عن طلحة بن مصرف الهمداني وثقة قارئ فاضل عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص وياه وثقة أرسل عن عكرمة بن أبي جهل عن أبيه أبيهس وسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه أول من رمى سهما في سبيل الله أنه إساق ظن وحملي أن له inuu isaga usugnaaday fadlan fadli calaa man duunahu ciddii isaga ka hoosaysa inaad ka fadli badan yahay ayuu mxuu min asaabmin nabi nabi saxaabis ka ah, ayuu muxuu ahaa u maleeyey nabigu marka arrinta la wadaagay miya ama nabiga ogaaday faqaala nabiyullahi nabiga wuxu yiri sal slam inamaa in kale ma ahane yansur allahu alweyne wuxuu u gargaara hadihi ummata ummaddan bidaciifiha keeda bidacwatihim alla iyo wa salaatihim salaadooda iyo wa ikhlaasihim alla ay ikhlaaska u samaynayaan darteed ayaad ilaahay subxana wa tacala ummaddan ugu gargaaraa dadka la liidaa oo hoos loo eega kuwaas allah subxaana wa tacala dartood ummaddan ugu gargaaray ayuu nabig sal sl xadis saddex kun boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا يحيى بن عثمان وصدوق عابد قال حدثنا عمر بن عبد الله السلمي وثقة قال حدثنا ابن جابر عبد الرحمن بن جابر الأزدي وثقة قالوا حدثنا زيد بن أرطاة الفزاري وثقة عابد عن جبير بن نفير الحضرمي وثقة جليل المخضرم أنه سمع أبو حمار أبا الدرداء رضي الله تعالى يقول radi alahu ta isagoo samitu rasu rasulka isagoo yubqunii adaciifa iyobqunii iisoo raadiya ii doondoona iisoo barbaara ii keena adaciifa cidda tabarta daran fainakum adinka inamaa in kalaman turzaquun waxaa laydinku rsuqaa oo risaaqad laydinku siiya watansuroon laydinku gargaara bidacafaa'ikum kuwiina tabarta daran saasuu nabig sal sl marka dad tabarta daran oo curyaamiinta iyo dadkaas iyo noolayasha iyo masaakiinta iyo fuqarada iyo kuwaas in loo gargaaro ayaa ummadda ilahi subxana wa tacaala uu gargaar ku siiya baabu fadli man jahaza haaziyan baabu fadli man jahaza qofkii diyaariyo oo sahya haaziyan qof duula oo jihaad wuxuu u socdo qofkii siiyo waxaa weeyaan ayuu baabkan ubaabay xadiis saddex kun boqol iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasi caleyh raxmat llah akhbarna sulaym bn daawuud arrahaa arrahawi miya waa iqa qaala walxaaris miskiin qira'atan caleyh waan asmac ya ah, sulaym bn daawud almahri miya waa iqa sooma waayahay mahdi waa sax wlxaari miskiin qira'atan calayh waana asmac wa iqatn tabt can ibn cabdillahi bn wahb ilmisri qaala ahbaranii camr ibn اlxaari alansaari wa iqatn faqih xaafid can bukayr ibn ashaj ibn cabdillahi ashaj waa iqa can busr ibn saciid almadani wa iqatn fadil can zayd ibn khaalid aljuhani wa asxaabi jaliila radi allahu ta can rasul rasulka wuxuu yidhi man jahaza qofkii sahyo oo diyaariyo aaiyan qof duula fi sabil jidka ale faqad aza wuu dulay waman khalafahu qofkii ugu dabamaro fii ahli reerkiisa bikhayrin wanaag oo reerkii usii dhaqaalaya faqad aza isna waa duulay saasuu nabig sal sl xadis saddex kun boqol iyo ko sideetanaad waa xadiis saxiixa qala imam nas akhbarna maxamed ibn muhana canazi wathiqatun xaafid can cabdiraxman ibn mahdi waa imaamkii qala xadana xarb ibnu shadaada wathiqa can yaxya ibn abi kair wathiqatu thabt lakinahu yudalis wayursil can abi salamati cabdiraxman wathiqa can busr ibn saciida busr ibn saciid waxaa weeye almadani waa iqatu faadil ama iqatu jaliil cafwan can zayd bn khalid aljuhani radi allahu ta qal wuxu yhi zayd qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm man jahaza qofka diyaariya haazin qof duula jidka alle ku duula faqad hazaa wuu duula waman khalafa qofka ugu dibi maro ama ugu gadaal mara haaziin qof duula fii ahlihi reerkiis bikhayrin khayr faqad hazaa wuu duulay xadid saddex kun boqol iyo labaiy sadeetanaad waa xadiis daciif oona dheer qaala imam nasi abarna isxaaq ibn ibrahim alxandali wa iqatu bt xuja qala xadana cbd lahi bn idriis alawdi wa iqat faqih cabid qala samictu xuseyn ibn cabdiraxmaan wa iqatu tagayara xifduhu fi akhirihi yuxadis oo ka warrami can camr ibnu jawan wa maqbuul can axnaf ibn qays wa iqat mukhadram qala wuxuu yihi kharajna waan baxnay xujaajan anagoo xujaaj ah faqadimna madinata magala madiina ayaa nimid wa naxnu anagana nuriidu xaj xaj aan doonayna madinay soo mareen meel ka fog ay ka yimaadeen abcan fabaynaa goor naxnu anaga fii manaasilna meelihii aan degnay aan joogna nadacu rixaalna heryadanaga aan meel dhiganayni id ataanaa waxaa noo yimid aatimid imaada noo yimid fa qaala wuxuu nagu yidhi ama wuxuu yidhi ina annaasa dadka qad ijtamacuu fi lmasjid masjidkay ku urureen dadka masaajidka ay joogaan wafazicuu wayna argagaxeen fainalaqnaa annaga noan dhaqaaqnay faidan waaba iyadoo annaas dadkii mujtamicuuna ay urursan yihin calaa nafarin koox fii wasdi masjid masjidka bartamihiis wafiihim waxaa dhex jooga marka caliyun ibn abi aalib wazubayr ibn cawaan cawaam waalxa ibn cubaydilah wasacd ibn abi raggaas ayaa joogaan wainaa anagana lakadalik saan ku sugannahay id jaa cumaanu cumaan ayaa yimid ibn cafaan radia allahu ta adaha amiir muminiin calayhi korkiis waxaa ahaatay mulaatun duubsaar amaba go waxay ahaataba safraa ee booraw ah. qad qanaca kuduuba biha yad rasahu madaxiisa cimaamad iyo wa lamid adig wa mada lagu duubta weyaan faqaala wuxuu yidhi ahaahunaa alxa halkan alxa ma jooga ahaahunaa zubayr zubayr halkaan ma jooga ahaahunaa sacdun sacd ibn waqaas halkaan ma jooga qal waa yh nacam ha waan joognaa qaala wuxuu yidhi fainii aniga unshidukum waxaa idinku dhaaranaa bilahi alla weyne alladii allaso laa ilaha ila usan jirin ilaa huwa isaga mooyane ataclamuuna miyaad ogsoontihiin ana rasul qa rasuulka inuu yidhi man yabtaacu yaa iibsani man yabtaacu yaa gadi mirbadan meeshan makaroor eh, karoorka lagu garaaca waa dhul mirbadka waxaa weeyaan meesha lagu qallajiyo lagu kala saara lagu garaaca sabuulka markii laga soo sabuulada marki laga soo jira beraha ama geley ha noqda ama nooc kale ha noqde meel waxaa weyan la dhigo oo inta lagu uruuriyo kadibna waxaa weyaan markay qallasho halkaa lagu garaca waad taqaanaan mirbadka marka waxaa weyaan waa karoor beerloyd karoor ay dhahaan wax kale ma ma taqaana horta asanta asanta araar weyaan asanta marka waxaa weeyaan mirbadkaas yaa iibini man yabtaacu yaa iibini mirbadan meeshaas waxaa weyaan karoorka ah karoorka lagu garaaca mirbada bani fulan reer bani fulan karoorkooda ama meesha ay mxuu ahaa ku garaacdaan raashinka yaa iibini afar allahu lahu dambigiisa allah dhaafe dhul weyn waa fabtactuhu kadibna aan ku iibiyey kusoo gaday bicishriina alfan labaatan kun aw bihamsati wacishriin alfan ama la shan labaatan kun faataytu rasuula nabiga alla aan u yimid faahbartu an sheegay meeshaan aan gaday oo faqaala kadibna uu yihi nabiga sal slm ijcalhu ka yeel fii masjidina masjidka nagaan waajirhu laka masjid lagu kordhiya waa qaybta hor abca masjid nabig sal slm riwayad kale sheegayaan ama riwayad taariikhiga qaalu waxay yihahdeen allahuma nacam qaybta hore inay tahayn waa suuragal qaybta inay tahin waa suuragal laakiin xilliga cumaan qaybta hore hadda imaamka u istaago masjid nabowi isaga ayaa ku daray radia allahu tacala canhu ardawdada ka horeeya laakiin tan xilliga nabiga u noolay alai sl slam marka masajidka qayb ka ah inay taha laga yaaba wallah aclam qala waxay dhaheen allahuma nacam nacam weyaan ilah baan ku dhaaranay waa nacam qala wuxu unshidukum waxaa idinku dhaaranaa billaah alla weyne alladii allaaso laa ilaha ila usan jirin illa isaga mayno taclamu miyaad ogsoontihiin miyaad ogsoon ana rasul rasulka sal sl qal rasulka inuu yidhi man ibtaaca qofkii gado bira ruumata ficilkaas ruuma loo yaqaan afar allahu lahu dambigiisa allah dhaafa faibtacta bikada wakada intaas intaas anaan ku iibi maogsoontihin faatiytu rasul nabig almi sal slm oo faqultu aan idhi qad ibtactaha bikada wakada intaas intaasaan nabi allow kusoo iibsaday qaala wuxuu yidhi ijcalha yeel siqaayatan mid ay ka waraabaan waraab ugu dhig lilmuslimiinta ay ka waraabaan wa ajruha laka ajarkeedan adaa iskala qaala waxay yidhaheen allahuma nacam waan ogsoonahay ilahi baan ku dhaarnay nacam qaala wuxuu unshidukum maxaan ku dhaarnaa bilah alweyn alladii alas laa ilaha ilah uusan jir ilah isaga mooyna taclamu min ad ogsoontihin ana rasul nadara inuu eegay fii wujuuhi qowm saxaabadii wejiyaalkoodi faqaal wuxuu yidhi man yujahizu iyaa diyaarini oo sahyi oo gaadiidkii iyo hubki iyo wax walba siini gaadiidki iyo raashinki iyo siini haulaai kuwan afar allahu lahu dembigiis alla dhaafay yacni jeysh alcusra waa dagaalka jeysh alcusra loo yaqaano oo tabuk lagu aaday sideed boqolo kilomitr oo muxuu ahaa kulayl iyo xili sayf a lagu jiro oo cadow aad u xoog badan oo mxu nimanka reer ruumna loo socday yaa diyaarini kun neef inaheed ayaa kolayba taqriiban ay sheegayaan fajahastuhum aan diyaariyey xataa lam yafqiduu ilaa ayna ka wayn ciqaalan dabar walaa khitaaman walaa hogaan ay ku hogaamiyaan awrtii iyo mxuu aha gaadiidka ay wateen faqal waxay yidhn allahuma allayo nacamha qaala wuxuu yidhi allahuma allayo ishhad ka markaati noqo allahuma allayo ishhad ka markaati noqo allahuma allayo ishhad ka markaati noqo marka man jahaza haaziyan fii sabiili illahi wanaagana inuu leeyahay riwaayaad badan iyo xataa cumaan laftarkiisa radi a xadii kaloo saxiixa ah ayaa kuso aroortay arrintan inta uu sheegay inay jiraan waaya ah, kala go-an inta iyadsaa ah, ku daray cumaan ku daray radi lahu ta qeyb cumar uu ku daran waa jirtaa ima kala cada hadda qeybta cumaan iyo qeybta cumar laakiin qeybta hore inuu cumaan eh, qeyb kuleeya ama uu ku daray saasay hadda daakiradeed ku jirta cumarna qeyb buu kulahaa radi lahu ta baabu fadlilaakin qeybihi hadda kalama aqaan oo hadda qeyb fulan saas uma sii kaldhihi kar lakin hadda maskaxdeed waxaa ku jirta in qeybta hore uu ku daray cuhmaan ibn cafaan radi allahu tan baabu fadli nafaqa nafaqa fadliga ay leeda baabkan u baabi fii jidka ale wax lagu nafaqeeyo oo nafaqa lagu bixiy baabkan u baabi xadiis kun boqol iyo saddexiy todob sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasi alay akhbarna maxamed salamat almalaadi wathiqatun thabt walxaarit miskin qiraatan ayuhan asmac can cabdiraxmaan ibn alqaasim cabdiraxmaan ibn alqaasim alcutaqi qaala xadathanii malik ninka cbdiamaan alcutaqi waxaa weye mulaazim alimaam mali xerowgiis khaaska weyaan can shaabi zuhri can xumayd bn cabdiraxmaan waxaa weyaan iqa cbdiamaan bin cawf ayaa dhalay ayaa wow ah kala jeeda can abi hurayrata radi la ta an nabina wen wuxuu yihi man anfaqa qofkii bixiyo zawjayni laba nooc laba sinfi fii sabila jidka al ku bixiya caza wajal nuudiya fi ljanati jannada ayaa loogu dhawaaqaa saasuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam ساسو النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله أدونك الله هذا أرن كان أتسميس خير وخير فمن كان قفك هذا من أهل الصلاة أهل الصلاة دعي وحا لوغو من باب الصلاة يا لوغو يرى الباب الصلاة ومن كان قفك هذا من أهل الجهاد أهل الجهاد دعي وحا لوغو يرى من باب الجهاد يا لوغو يرى ومن كان قفك هذا من أهل الصدقة أهل الصدقة دعي وحا لوغو يرى من باب الصدقة ومن كان قفك هذا من أهل الصيام أهل السنة دعي من باب الريان يا لوغو يرى عقنانته الباب كذا فقال أبو بكر وحي رضي الله عنه hal calaa man duciya qofka loogu yeeray korkiis may ahaatee hal calaa man duciya qofka loogu yeeray eh, min hadi abaab albaabada min daruuratin wax dhib miyay ahaatay riwaayo kale waxay ahayd dhib ma dushiisa ma ahanin sidaa weyaan o e, mhm. e fahal yucam yaa loogu yeeraya axadun qof min hadi abaab albaabadan kuliha dhammaanteed qaal wuxuu yihi nabigeen sal slm nacamha waarji waxaan rajayna an takuuna minhum inaad ka mid noqoto xadiid saddex kun boqol iyo afar iyo sideetan waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasi alta akhbarna camar ibnu cuhmaan umawi waa saduuq qala xadathana baqiyat bn waliid waa hiqa waa saduuqun kahiru dariis can ducafaa can alawsaaci cabdiraxmaan camr alawsaaci waa imaam ahli misr weyaan hiqa qaala xadathanii yaxya ibnu abi kahiir waa soo marnay can muxamed ibn ibraahim ataymi hiqatu lahu afraad qaala akhbarana abu salamati cabdiraxman waa hiqa can abi hurayrata waxaa weyaan faqiih can abi hurayrata radi la a qala ab hurayra qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm man anfaqa qofka bixi zawjayn laba sinfi laba nooc fii sabilah jidka alle dacathu waxaa u yeertay khasanat ljanna jannada qolyaha albaabadeeda jooga oo furahayaalkeeda u yeero min abaab aljanati albaabada jannada yaa fulaan bay leeyihiin haluma haluma kaale oo fadkhul gal faqala abubakrin wuxuu yih rasu rasulka allow daaka aladii laa tawaa calay daaka kaas alladii waa kii oo laa tawa ay laa dayaaca walaa khasaaraa caleyh khasaare iyo waxa weyaan dayacnaan ninkaas korkiisa ma ahaanine waa ninkaas waxa weyaan ilahay baa liibaansiiye khasaare iyo dayacnaan waa laga badbaadiyey faqala rasul rasulka wuxu yhi sal sl inii aniga larju waxaan rajaynaa an takuuna minhum inaad ka noqoto xadii saddex kun boqol iyo shan iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa waa iqaة eh, habt weyaan can اxasan xasan asanka waa ninke xasan albasri miya albasri sooma h ah, waa imaamkii can sacsac ibn mucaawiya wa lahu suxba aw mukhadrma iqa qala wxu laqiitu waxaan la kulmay aba dar ifaari radi la ta qala wuxu hi abu dar qultu waxaan xadanii iiga warran ama xadii iiga warran qala wxu nacam waan ku warramay xadiista nabigaan aan kuu sheegi qaala wuxuu yidhi rasul la rasulka wuxu yih sal maa min cabdin adoon ma jira muslimin muslima yunfiqu bixiyo min kulli maalihi maalkiisa yunfiqu ka bixiyo min kulli maalin maal kastaba oo lahu isaga uu leeya zawjayn laba sinfi ama laba nooc ka bixiyo fii sabiila jidka alle ku bixiyo ilaa hadduu jira istaqbalathu waxaa ka hortagta xajabat ljanna jannada waardiyaalkeeda iyo albaabhaayayaalkeeda oo malaa'igta kaa hortagto kulluhum dhammaantood yadcuuhu wuxuu u yeeray ilaa maa cindahu isaga wixii agtiisa haday albaabka aad joogay ayaad albaabka soo gal u leeyihin mid walba qultu waxaan yidhi wa kayfa dalika arrinkaas ay ku dhacaysaa qaal wuxuu yidhi oo dee se sinfi walba laba looga bixinaa qaal wuxuu yidhi in kaanat ibilan geel hadii ay tahay fa baciirayn laba riti wain kaanat baqara haddii loo tahayna fa baqaratayn laba wahaakada seef hadday ay tahay laba seefood wahaakada waay xadiidka saddex kun boqol iyo lix iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasi caleyh raxmat ullah ahbaranaa abubakr ibn abi nadr abu bakr nadr albaqdaadi wa iqa qaala xadaana abu nadr abu nadr ninka la yihahdo waxaa weeyaan haashi ibn qasim wa iqat tabt qaala xadaana cubaydullah alashjaci wa iqat ma'muun can sufyaan اthawri waa imaamkii can rukayn rukayn alfizaari rukayn ibn rabiic alfizaari wa iqa can abihi abihiis arabiic ibnu cumaylata rabiic ibnu umayl eh, waa iqa can yusayr ibnu camr ayaa idiin qoran soo yay umayl ay u qoranta yusayr ibnu cumaylat alfizaari saas inaytaan filaya waa iqa can khuraym ibnu fatik alasadi waa saxaabi shahid alxudaybiya qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulk wuxu yh sl man anfaqa qofka nafaqay nafaqatan nafaqa fii sabiil jidka alleh kutibat lahu waxaa loo qoraya bisabci miati dacf toddoba boqoloo lalaab ayaa loo lalaabaa loo qoraa qofkii nafaqa jidka alle ku bixiyo baabu fadli sadaqa fii sabiilah jidka alle wax lagu sadaqaysta ayuu baabkan u baab yahay fadliga ay leedahay xadiid saddex kun boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa saxiixa qaala alimamu nas akhbarna bishir ibnu khaalid albasri waa hiqatun qaala xadathana moxamed jacfar waa qundar waa saxiix alkitaab qaala xadathana shucba waa imaamka can sulaymaan sulaymaan waxaa weye ibnu mihran alkaahili alacmash qala wuxuu yihi samictu aba camr ashaybaani ayaan ka maqlay sacad ibnu yaas waa can abi mascuuda cuqba ibn camr albadri radi allahu ta an rajulan baa sadaqaystay binaaqatin hal makhtuumatin sanka iyo afka iyo makhtuumada khitaamka ya la galaashay miya la galaashay amaba la qamisay qamis loo geli waayahay ana rajulin baa waxaa sadaqays binaaqatin hal la amaba la waxaa weeyaan qamisay oo sanka iyo afka iyo xerig looga xiray fii sabiila jidka alle amaba sanka laga duray khiaamka waxaa weyaan eh, hogaanka iyo waxyaabahan eh, lagu xiro hasha weyaan ana rajul ma sadaqas binaqatin halbu sadaqaysta makhtuumatin ee eh, waxaa wey la galaashay amaba waxaa la qamisay fii sabiil jidka alle faqala rasul wuxu yri sal slam layatiyanna layatiyanna wuu imaani yowma alqiyamati maalinta qiyaama bisabci miati naaqatin todoba boqoloo halaad oo makhtuumatin ee la qamisay ama la galaashay ayaa waxaa weyaan ayaa ninkan u imaan doonta ama imaan doonta sidaa weyaan ilahay uu doona subxana wa taala xadis kun iyo boqol iyo sideed sideetanaad waa xadiis xasana qaala alimamu nasacid caleyh ramat lla akhbarana camr ibni cuثmaan aluma waa saduuq qaala xadana baqiyat bn waliid can baxiir ibnu sacd alkilaaci waa hiqatun can khaalid ibni macdan alkilaaci waa hiqatun yursil can abi baxriyata cabdullaahi ibni qays alkindi waa mukhadram can mucaad ibni jabalin radi allahu ta ada saxaabiga jahiilka ahaa can rasu rasulka wuxuu ku sal anu rasuulkena qala wuxuu rasuulkeena alghaswu duulaanka khaswaan waa laba duulitaan fa ama man ibtaqaa qofkii dalba wajhala wajiga alle kan koobaad ow ataaca alimaam imaamka adeeca wa anfaqa bixiy alkariimata tan sharafta badan nafta ha noqoto ama maal ka noqdee wayaasara shariika qofka shirkad ay yihiin ay wax isku leeyihiin oo la socdana si yusri io sahal ah oo wanaagsan kula dhaqdo waijtanaba alfasaada fasaadna ka fogaada kaana wuxuu ahda nowmu hurdadiisa iwanubhuhu soo kicitaankiisa ajran ajar ayuu noqdaa kulluhu dhammaantii ama man azaa qofka duula riyaan status iwa sumcatan halagaa maqlo ama lagaa sheego wa casa imaam imaamku casiy wa afsada fi ardi arda fasaadiy faina isaga laa yarjicu lama soo noqdo bilkafaaf laa lahu walaa calayh lama soo noqdo yani dembi la-aan lama soo noqdoba iska dhaaf ajrin la soo noqde kafaafka waxaa wey inaan waba lagu raacanin sooma inaan loo raacin lama soo noqonaye isagoo wa loo raacday lasoo noqona riwaayad qaar waxay leeyihiin kafaaf keligiisu la noqdaa lakin laadaas ayaa diideyso shuruuxda qaranka la jiro riwaayad maaha baabu xurmati nisaai mujaahidiin mujaahidiinta dumarkooda xurmada ay leeyihiin ayuu baabkan u baabaya markay jihaad aadaan raggi dumarka soo guryihi ma joogaan ama gabdhahood iyo xaasaskooda sooma joogaan xurmada ay leeyihiin iyo xataa zinada iyo xumaanta lagula kaca inay aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu dambi weyn tahay kuwa kale ayuu baabkan u xadiis saddex kun boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa alي sl abarna xusein ibn xurayf alcadawi waa iq wamamed bn khaylaan waa iq wlafd lxusein qaala waxay h xadana wakiic ibn jarax aruaasi waa imaamkii waa iq can sufyaan ibn cuyayna can canqama ibn marhad alxadrami waa iq can sulaymaan ibn burayda ibn xusayb waa iq can abihi abihiis burayd ibn xusayb alslami radi alah ta ada qa u burayda qaala rasul s sl slm khurmatu ayaa qoran sooma urma ka dhiga khurma sooma qorna xurma y qoranta urma xurma ku qoranta xurma weyaan ha ma taal meesha waa xurma haa waa hada in laga dhiga ka tiro dhibcdaas xurmatu nisaai mujaahidiina mujaahidiin dumarkooda xurmada ay leeyihiin calal qaacidiina ku fadhiya ay ku leeyihiin ka xurmati ummahaatihim hooyaalkood xurmada ay leedahay latoota kawa xurmatu nisaai mujaahidiina calal qaacidiina ay xaaraam ka tahay ka xurmati ummahaatihim hooyaalkood xurmada iyo xaaraannimada ay la toota weyaan wamaa min rajulin majrin wayakhlufu ugu dabamara fii imraati rajuli nin xaaskii oo min almujaahidiina ka mid ah oo fa yakuunuhu khiyaana fiiha iyada khiyaamo oo xumaan kula kaca ilaa hadduu jira wuqifa lahu waa loo soo joojiya yowma alqiyamati maalinta qiyama ninkii xumaanta kula kacay xaaskiisii ayaa maalinta qiyama loo keeni fa ahada markaasuu ka qaadanaya min camalihi camalkiisa maa shaa intuu doona ayuu ka qaadanaya famaa danukum malihiina ka warrama haddii qof saas kuu galay wanaarna halkan ay wejigaada ay ka muuqato jannadin halkan ay ka muuqato aan camal la shaqaysan kara aad jirin nin dhan camalkiisi waxaa weyaan lagu yidhi hay qaado xalaal bay ku tahay famaa danakum maxaad umaynaysaan waxbuu ka tegi uma malaynaay saasuu nabig yihi sal allahu calayhi waaalihi wasalam baabu man khaana qofka khiyaano baabkan u baab yahay haaziyan qof duula fii ahlihi reerkiisa ku khiyaamo ama ka khiyaano ayuu baabkan u baab xadii saddex kun boqol iyo sagaashanaad waa xadii صaxiixa qaala aimam nas abaranii haruun bn cabdilahi xamaal waiqa qala xadanii xarmiy ibni cumarata alsdi wa saduq yahim qaala xadaana shucba waa imamki can alqama ibn martad calqama ibn martad alxadrami waiqa can sulaymaan ibn buraydata ibn xusayb alaslami waiqa can abihi abihiis oo burayda ibn xusayb alaslami radia اlahu ta ada ana rasul s sl qa rsulkan wuxuu yidhi xurmatu nisaai mujaahidiina mujaahidiinta dumarkooda xaaraanimadooda alqaacidiina ah, kuwa fadhiya oo jooga oonan jihaadin ah, xaaraan ka yahay ka xurmati ummahaatihim hoyaalkood xurmadooda la tooyahay faida khalafahu hadduu ugu dimaro fi ahli reerkiisa oo fakhaana uu khiyaano qiila waxaa loo dhihi yowma alqamati maalinta qiyama haadakan khaanaka uu kuu khiyaanay fii ahlika reerkaada ilaa isaga ma ogsona faqud ka qaada min xasanaatihi xasanaadkiisa maashiita waxaa doonta famaa danakum malihiina suu yahay weyaan muxuu samaynaa ninka isaga u aragtaan xadiis saddex iyo kow iyo sagaashanaad qaala imam nas aleyh amatula abarna cabdullah ibn muxamed ibn cabdiamaan zuhri waa saduq qala xadana sufyaan ibn cuyeyna qala xadana qacnab kufi waa saduq can calqa bn marad waaiqa can abi buraydata waaiqa can abihi buraydata ibn xusayb alaslami can ibn burayd soo mahin waa sulaymaanki sulaymaanki hadda aan soo marnay laftirkiisa weyaan nin kale ma ahan can abihi abis buraydata alaslami صومرني لفتر كي سويا نين كلام أهن عن أبيه أبي بريدة الأسلمي عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن بريدة ورحم جميع الرواة عن النبي نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي نحيي حرمة نساء المجاهدين مجاهدين دمر كوضا حراني موضا عن القاعدين حراني كيهين على القاعدين كو فدي في الحرمة حق حرمة كأمهاتهم ويالكود إلى تويهين وما من رجل من المجر من القاعدين كو فدي أون جهاد كأذن كمدة يخلف قدام من رجل من المجاهدين المجاهدين كمد في أهل رير كيسة إلا هدوجرة نصب له حلو تاجا أما الله كنا لو جوجيا يوم القيامة من القيامة فيقال وحلله يا فلان هبلو هذا كما فلان وهبل banaanka ayaa loo soo dhigay faqud ka qaaday min xasanaatihi xasanaatiisa maashiita waxaa doonta uma altafata nabiy nabigan wuxuu eegay ila asxaabi saxaabadiisa faqala wuxuu yidhi maa danakum maxaad umaynaysaan tarawna maa danakum malihin muxuu yahay tarawna miyaad arkaysaan yadacu inuu ugu tagaa lahu isaga min xasanaatihi xasanaatkiisa shayin shay wax ugu tagaa wixii aad ku dhimanayo dhan furuq waa laga qaadan waa laga dhamaysanay weeyaan xadiis saddex kun boqol iyo laba iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا علي بن عمر بن علي الفلاس واثقة حافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي وإمام قال حدثنا حماد بن سلمة واثقة عابد an umayd yudalis can xumayd ibn abi xumayd awiil waa iqat mudlis can anas malikin radi allahu ta qa wuxuu yihi anas maalik qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm jaahiduu ku jihaada biaydiikum gacmihiina iyo walsinatikum carabadiina iyo amwaalikum maalkiina ku jihaada weyaan man man khaana haaziyan waxaa weyaan jaahiduu biaydiikum alsinatikum waamwaalikum intee marka maxalushayd xagee weyaan ma idin muuqda waa istinbaad fog mooyane wax hadda waadix ma idin muuqda ma muuqda bani xadis saddex kun boqol iyo saddex iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alayh mat abu muxamed muusa ibnu muxamed huwa shaami waa maqbuul qaala xadaana maymuun ibn asbaq maqbuul qaala xadaana yaziid ibn haaruun alwasiti wa hiqat mutqin caabid qaala anba'na shariik ibn cabdillahi alqaadi wa hiqatun yukhti saduuqun yukhti cafwan saduuqun وتغyر حفظه لmا wلي ضا عن بساq السبيعي واثقة cاaبد لkنه تغyر في آخر عن القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعوudi واثقة cاaبد عن أبihiis oo ah cبدiرحمن بن عبدالله بن مسعود isna واثقة عن cبداللahi بن مسعوudi رضي الله تعالى عنه عن رسول رسلk وxu ku sل سلم أنه rasuulkeena عليه الصلاة سلام أmر wuxuu faray بqتل الحyاaت abeesyaalka in la dilo oo وqاaل wuxuu yihi صلى اه سلم maن khaafa qofka ka baqa arahuna inay ka argutaan falaysa mina anagana mid maaha yani abeesooyinka in la dilo yuu nabiga diidaya sal sl in la deeyo ayuu diidaya laakiin adilo kalena waa soo aroortay cinda muslim wahayrihi oo nabigeenna uu diidaya in la dila cawaamirta cawaamir buyuut inaan la dilin soo ma garanaysan waxaa laga yaaba marka arrinka inuu ahay qabla nahyi nahyiga inuu ka horreeyey oo nahyiga u dambeeyey ayaa laga yaba wallahu aclam xadiid saddex kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasa alih kuwa yaryaroo kale <laughs> ah, waa laga yaaba horta soomaalida waxay lahan jireen caado cajiiba waad ogsoontihiin marka bahalahaas iyo guryaha lagu arko waxaa weyaan waatan ay ehbiyaano yihahdaan allaha alla hadduu yahay waxaa weyaan waa la ehbini taxriij kale sunnadan waa kuso aroortay cinda muslim hayrihi way kuso aroortay sunnadan say dhahaan say hebta eh, eh, eh, say dhahaan yani waxaa wey haddii aad moogtahay jinigii ayaa tashakul samayna oo waxaa weya wuxuu isu ekeysiinayaa mar yani bisad wamaa ilaa dalika xitaa nabigeena calayhi salaatu salaam saxaabadii jiniga ahaa jiniga saxaabadiisa u yimid ayagoo sheegana nabig allo saasaan ku nimaadna waana la dhibaataya marka risiqay kusoo doonanayaan tashakul marka haddii aad marka aad abeese iyo good caadi tahay waan ku dili waa haddii laakiin aad hayn oo jin iyo waxyaaba noocaas aad tahay iga tag waa saasa laga yaaba marka waxay ugu soo reebaan waxaa laga yaabaa inaa yacni shakligan hadda haddii aad shakliga saa u tahay waa ku dilaya sailatan koley tafsiirka ugu reebeen waa soomaalida waa imtixaan moogta wax badan ay yaqaanaan lidaalika wax badan oo caadaadka soomaalida ka mid a ah waxay ku qotontaa diin waxyaaba badan oo hadalla diin ay ku qotontaa waad yaabi badan hebel hebel wuxuu ku tufaa mataqaanaan ninbaa wuuu ku tufaya hankarlihii nin wuuu ku tufayaa eh, eh, nin wuxuu ku tufayaa eh, toorida qofka ku dhacday nin walba waxba ka tufaa waad aragteen dad noocaasaa jira nabigeena cala sl sla nin baa u yimid markaasaa ah, nin baa la qanin markaasuu yii in arqi nabi alla ani waan tufaa markaasuu yihi man istataaca an yanfaca khaw falyanfac qofkii walaalkii wax ku tari karaa ku tara marka wax badan oo soomaalida ay samaynayaan wax diinta raad iyo qoton kula weyaan Hmm. Eh, la hadal bahashan la hadli wuu ka tegi <laughs> marka alumuum waxaa u muhiima ah, oo aada muhiim u ah in janaabka tawxiidka la ilaaliya taasaa aada muhiim u ah janaabka tawxiidka mar kasta oo waxyaabaha noocaas ay imaadaan waardiye in la waardiyey tawxiidka oo haba yaraata dhaawac walaa xaga sheer ayna gaarin taasaa la fiirinaya yaa sheekh ay saameyn ku yeeleen waxaas haba yaraate laa qofkan tufa walaa mxuu ahay eh, xataa abeesadaas walaa fulaan in towxiidka uu ka saray waxaas kulli asbaabun ay iska yihiin taasubaa muhiim mm. xadii saddex kun boqol iyo afar iyo sagaashanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas caleyh raxmat lla akhbarna axmed ibn sulaymaan arrahawi waa ninkan weyaan iqatun qaala soo isaga ma marka rahawi soomaa kan qaala xadaana jacfar ibnu cawn almaqzuumi waa saduuq can abi umays abu umays waa cutba ibn cabdilaahi oo abi umays loo yaqaan wa iqa can cabdilaahi ibn cabdilaahi ibn jabr wa iqa can abihi abihiis cabdilahi ibn jabr wa mukhtalafun fii suxbatihi ninkan waa laisku haystaa war dheer ayaa ka jira ibn catiiq miya wamaa ilaa dalika laakiin hadda wakhti badan oon ku faahfaahina uma haysano wa mukhtalafun fii suxbatihi ana rasul rasulka sal slam caada jabran buu booqday falamaa goorti dakhala uu galay samica wuxuu maqlay annisaa dumarkii yabkiina ayagoo oynayaan waaa laga yaaba inuu sakraatlmowt ku jiray wayaquulna ay leeyihiin kunaa waxaan ahnay naxsabu kuwa u malaya wafaataka geeridaada qatlan dil inuu noqon doono fii sabiila jidka alle waxay bu ooynayaan kollayba dhimanaysa laakiin jidka alle maxad ugu dhiman weyde <laughs> subxaan allah fa wuxuu yidhi wamaa tacuduuna shahaada nabigeena dhihi wamaa tacuduuna shahaadata shahaado uma malaysaan miyaa ilaa man qutila ma tirsataan miya ilaa man qof oo qutila lagu dilay fii sabila jidka alle qof jidka alle lagu dilay basa miyaad shahiid u haystaan adinka ina shuhadaa'akum kuwiina shuhadaada idan haddii ay xaaladda nooca tahay la qaliilun waa kuwa aada u yar alqatlu alqatlu jidka alqatlu dil oo fii sabiila jidka lagu dhinto oo qofka lagu dilay shahaadatun waa shahiidnimo walbatnu qofka in uurka loo galo caloosha aad u dhintana waa shahaadatun waa shahiidnimo walxarqu gubitaanka oo qofka muxuuah uu gubtana hahaadatan waa shahiidnimo wاlgaraqu qofka inuu biyo ku dhex dhinto ku maashoodana shahaadatan waa shahiidnimo wاlmaqmuumu qofkii lagu soo dumay yani اlhadmu qofkii ay wax kusoo dumeenna shahaadatan waa shahiidnimo wاlmajnuunu qofkii junuun iyo waali u dhintana shahaadatan waa shahiidnimo wاlmaratu haweeney tamuutu u dhimata bijumcin yani isku dhimato amaba waxaa weeyaan nafaaska iyo nifaaska oo dhalmada u dhimatana ama umasha umalraacdana hahiida waa hahiidad qaala rajulun ba wuxuu yihi marka adalka waa dhamaada nabigan markuu dhameey qaala rajulin ba wuxuu yihi saxabada ka mid atabkiiri miyaad oynaysaan wa rasul rasulka sal slm qaacidun uu fadhiyo qaala wuxuu yihi nabigana sal slm dachunna iska dhaaf fa idaa wajabat markay nafta dhacdo oo ninka nafta ay ka dhacdo falaa tabkiina calay falaa tabkiina calay yayna ku oynin baakiyatu mid oys yayna ku oynin saasuu nabig sal slm yani intay nafta dhicin ka hore wuu yar rusqay nabigeena sal slm lakiin mar baad ay nafta dhacda niyaxay noqonaysa lama ogolo xadid saddex kun boqol iyo shan iyo sagaal xadiidka dabcan waxbaa yar jiro marka ninkan jabriga ah ayaa u baahan in aad loo eego bal fiiriya insha allah shuruuxda ka eego xadiid saddex kun boqol iyo iyo nin ibn catiiq la yirahay isaga waxbaa isdhex galsan xadiid saddex kun boqol iyo shan iyo sagaashanaad وحديث صحيح قال الإمام النسائي عليه رحمة الله أخبرنا أحمد بن يحيى الكوفي وثقة قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي وصدوق تكلم فيه للتشيع قال وحي حدثنا داود يعني طائي داود يعني طائي dawud ibn nasir daawuud ibn nasir aai wa iqat faqiihu zaahid can cabdilmalik ibni cumayr ninka isaga cabdimalik cumayr alqurashi wa iqat faqiihu caalim tagayar xifduhu warubama dallas can jabr ninkaa soo marayn anahu isaga dahala wuxuu u galay maca rasulilah jirkiisa calaa mayitin meyd qof dhimana fabaka nisaa dumarki ayaa ooyeen faqaala jabr wuxuu yidhi atabkiini miyaad oynaysaan ninkii asaga laftigiisu noqday maadaama rasu intu daaima jaalisan xaalu yimid fadhiyo qaal wuxuu yihi dachuna iska dhaafiya yabkiin ha ooyeenee maadaama baynahuna intuu dhex joogo uusan nafta aynan ka dhicin faidaa wajabat markay nafti dhacdo oy go-do falaa tabkiina yayna oynin baakiyatu mid oysa saasuu nabigeen yihi sala allahu calayhi waali wasalam ilaahay fadligii subxaana watacaala bifadlihi wa karamihi wa juudihi wa ixsaanihi waxaa noo gabagaboobay oo noo dhammaaday subaxan labaatan sagaalka bish shacbaan ay tahay axada kun afar boqol iyo sal alla alay qeybta ugu muhiimsanayd ee kitaabka sunan annasaa oo waxaa weeyaan kitaab ahaara ayaan soo marnay oad ogsoontihiin oo wax badan aad ilahay naga waafajiyey kitaab asalaah ayaan soo marnay oo sidaas kale ahaa kitaab azaka ayaan soo marnay oo saas ahaa kitaab asowm ayaan soo marnay kutubtii tirada badnayd aljanaa wamaa ilaa dalika yacni alxaj iyo manaasig ayaan soo marnay oo aad u dhirar badnaa runtii runtii abwaabta ugu dheer ka mid ah bacda asala kadibna hadda waxaa noo gabagoobay kitaab aljihaad ilahay baa kumaa subxana watacaala marka qeybta labaad oo dhiman waxaan is kitaabka marka loo qaybiyo saddex meelood laba meelood wax ku dhow wuu soo dhammaaday wax ku dhow ma gaadhaysa lakin wax ku dhow hal meel iyo wax yar ayaa harsanaan doona insha allah tabaraka wa tacaala kitaabu nikaax ayuuna ka bilowmi doonaa biidni ilbaari tabaraka wa tacaala waxaan marka aan niyada aad uga haynaa ilahayn aan ka baryayna subxana watacaala markuu ramadaanka noo dhamaado oo lixda shawaalka laga bax la soomo inaan insha allah tabaaraka watacala waana soo ilaamin doonaa aan dib u bilaabi doona habka loo bilaaba iyo meesha lagu bilaaba iyo howlaheedana kule isla arki doonaa intaas ka hor ilah waxaan ka baryayna subxana watacala in masaajidii noo furo ramadaankaanba mar ramadaanka masaajidii aan ku cibaadaysano cudurkaana ilahi subxana watacala naga dulqaado inta u dhimatayna ilahi subxana watacala u naxariisto inta la xanuunsan ilahi subxana watacala caafimaad deg uu siiya inta uusan haleelina ilah subxana wa uu ka badbaadiyo annagaan ka mid nahay ilah waxaan ka baryana cumr barakaysan cibaado lah caafimaad lah towfiiq iyo waxawey ikhlaas lah diinta ilahay u gargaarkeeda iyo garab istaageeda iyo baritaankeeda iyo barashadeeda lah inuu ilahi subxana wa taalana siiyo muslimiinta meel kasta joogaan guul allaha siiyo gaalada meel kasta joogaan ilahay soo hanuuniya cid uusan hanuunna ilah la doonin ilahi subxana wa muxuu ahaa ummadda ha ka qabto muslimiinta kalimadood allah mideeyo ummadda soomaaliya dowlad barakaysan oo diinta ilaahay u istaagto oo diinta kitaabka alla ku dhaqda oo khilaafkan iyo baladan burburi soo baabi'isa oo duligaan hadda ummadda ku dhacday ka bixiso ilahi subxana watala haku irsaaqo meel kastoon joogna ilahi subxana wataala hana maansada addunya akhira nalaha liibaano ilaahay cilmigaana mid mubaarak allah ka dhigo wixii aan sheegnay oo wanaag ah oo khayr ahay allah naga aqbalo niyadeenna allah wanaajiyo wixii aan ku gafnay ilahi subxana wataala hanaga dhaafo ilahi subxana watala ikhlaas hanagu irsaaqo towfiiq allah nagu irsaaqo hada wallahu aclam sala allah wasala abdi rasul mustafa